الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi ddunyaa waalaakhira waman satara musliman satarahu allahu fi ddunyaa waalaakhira wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih waman salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilmaa saxala allahu lahu bihi dariiqa ila aljanna وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطل به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila wain hama biha facamilahaa katabaha allahu cindahu cashra xasanaat ilaa sabci miati dicfin ilaa adcaafin katiira wain hama bisayi'atin falam yacmalhaa katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila wain hama biha facamilahaa katabaha allahu sayi'ata waaxida rawahu lbukhaariyu wamuslim fi saxiixayhima alxadiidu thamin wathalaathuun an abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam in allaha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 saddex iyo sawigiisa waa nincana abu hurayra radia allahu tacaala canhu xadiidkuna umuure aada u tiro badan buu ka hadlay waxaad ka lalaminaysaa xadiidkan sida axaadiistii horeba maxaasin lislaam islaamka wanaagiisa iyo fiicnaantiisa ayaad xadiidkan markaad dhegaysata dhadhaminaysa umuuraha uu ka hadlay iyo sida ay muslimiinta isugu baahan yihiin ama inay isugu gargaaraan ay xaq u tahay iyo waxa gargaariyo samafalay muslimiintu isu galaan abaalgudka aan tirada lahayn ee allaha dhow ugu talagalay addoommada siinayo oo tacaawun calalbiri wataqwa baa rabbi addoommadii ku dhiirinayaan kolkaasa abaalgud weyn oo intay galeen ka badan addoommadii loo diyaariyey loo darbay aad waxaa axaadiista aad ugu arki doontaan xaggaas turidda aada u xilqarisid wixii ceeb aad ogaatid ee qof muslima aad ka ogaatid iyada aynu taaban doono shuruuda iyada nafteeda leedahay waxa la qarinayo waxaan la qarini waxaa xadiidka aad ka arki doontaan inta adiga aada qof muslima ah ee mu'min ee walaalka ah hawshiisa mashguul ku tahay adigana hawshaadi alla hagaajinay idan saad alla wax u qabta ma wax u qaban kartid adiga uma qaban kartid waxba kolka intaad mashhuulka ku tahay qof muslima ah, hawlihii taa khasaare inaadan ku qabin ee adigana hawlahaagii alla gudayo hagaajinayo ayaa xadiidka ku arki doonta waxaad arki doontaa hawsha aynu ku jirno taabanaya caawa xadiidka dalabulcilmiga in cilmiga sharciga ah cilmiga loo baahan yahay sharciga ama midka xalaasha iyo xaaraamta ku kala baraya xiriirka adiga iyo allihii ku abuurta ka dhexeeya ku hagaajinaya adiga iyo addoomaha xiriirka ka dhexeeyana hagaajinaya cilmiga runtaa cilmiga raadinta cilmigaa la raadiyo ama barashadiisa laysugu yimaado qiimiga ilada arki doontaa gaar ahaan meesha lagu kulmay kolkay meeshaan oo kale noqoto oo masjid masaajida eeba kamida waxaa lagu akrinayaana wixii rasuulku akrin jiray alkitaabu wasunna qur-aanka iyo xadiidka labadan ayaa rasuulka ummadda baray oo uu akrin jiray labadii markii la isbarayo waxaad arki doontaan qiimiga ay leedahay xadiidka horaad ka arki doontaan ugu dambeysii waxaad arki doontaan camalkaaga hadduu dib kuu dhigo oo ad imaanu saxiixu walcamalu saalix labadaa lagaa waayo wax hore kuu marin karaa inuusan jirin oo nasab iyo qabiil iyo hawlo kale ku dhaqaajin maayaan camalkaaga hadduu didkuu dhigo ilaa waxaa miisaanka inagu aynu saara dadka oon ku kala fadilo qofkaan iyo qofkaana fiican markaan inaga leenahay miisaanka aan saarayna waxaa laga yaabaa dhaqaale inuu yahay kii xoolo badan inaan dhahna kanaa fiican kii caqli badan inaan dhahna kanaa fiican kii markaas ijtimaaca ah, meel weyn fadhiyo oo xukmaya inaan ana kanaa fiican kii qurxan kii caafimaad badan inaan miisaano aan qiimi lahayn wax saarno oon wax ku kala fadilo haddaan inaga dadka loolan usamayn iyo tartan say u kala qiimo badan yihiin tilmaano laakiin waxaasoo dhan baa la agtiima yaala in allah allah yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yandur ilaa quluubikum kolkaa qur-aanka wuxuu ku dhawaaqay ina akramakum cinda allahi adkaakum waakaa miisaanka eebe waa qalbiga iyo taqwada kolkaa qofka intaa meesha ku nool ugu alla cabsi badan baa intaa meesha ku nool say u dhan yihiin ugu fiicnaan badan arrimahaasa xadiidka ugu dambaysa qaala imaamu nawawiy raximahullah imaamu nawawi alxadiidu saadisu wa halaatun xadiidkii lix iyo soddonaad can abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakhar xaggi ayaa laga wariyey radiya allahu ilaa raalli ha noqdo canhu abu hureyre xaggii ala raalli ha ka noqde can nabiga xaggii ayuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa iyo wa aalihi intii nabiga su rumaysay raacday maqaamu duca markii la joogo ahlu nabiyi kullu man aamana bihi intii rumaysa o dhan ayaa ducada la gelaysa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo intii suubanaha rumaysa raacday mina saxaabata laga bilaabo ilaa yawmi alqiyaama laga gaaro qaal nabiga wuxuu yihi man nafasa qofka fayda an mu'minin mid alla rumeeyey xaggii kurbatan dhibaato haysataa ka fayda dhibaatada nooceeda waa maxay min kurabi dunyaa adduunyada dhibaatada waa bahan yahay waa xanuunsan yahay waa aradan yahay waa shaqo la-yahay waa xiran yahay waa naag la-yahay waa baabuur fuu la-yahay wax yarba dhibaato dhibaatada adduunka ku haysata kamida mid ahaan ayaa qof mu'mina haysata qof baa dhibaatadii ka faydo dantii ku taagnayd u guday maxaa ilaah ugu abaalgudayaa nafasa allahu ilaah wuxuu faydaa canhu midkaan mu'minka kurbada ka fayday ilaah wuxuu ka faydaa kurbatan dhibaato min kurabi yawmi alqiyaama marka isma gudaan kan adiga lagaa faydiya taad ka faydiya wax isgudaa maaha laba masala midna iskuma gudaan midaan mufraday ahay oo man nafasa can mu'minin kurbatan waa mid keliya isaga oo maad galaas biyasis laakin ta lagaa fayday min kurabi yawmi alqiyaama kolka ma isgudi karaan shidooyinka qiyaamaji iyo kuwaan adduunka maya shidadan adduunka jirta wax iska caadi awey oo haddaad adiga waraabinin ba kaas kalaa waraabina haddaadan cunto siinin ba kaasaa cunto siina haddaadan rasbax siinin ba kaasaa siina laakiin adduunye aakhiraya wax ku siinay idan meeshaas aakhiraha markii la dago mar laga liitaa male mar laga minjamiiqo yahay male kolka maalin aad adiga liidato waxaan allahayna wax ku tarayaana uusan jirin walaa taziru waasiratun wisra ukraa wain tadcuu musqaratun ilaa ximlihaa laa yuxmal minhu shay-un walaw kaana daa qurba adoog iyo habartiiyo ilmaha kugu soo leexan maayeen bilcaan limaada laba masalay kugu soo leexanaynin awalan dhibaato ku feena haysato qoorta loogu jira taaniyan bakdin kalaaba ku jirta waxay leeyihiin qofkaan qaraabaan lahaa xaq baa idinka dhexeeyey hadduu wax kugu soo dallacana oo sabab ku yidhaahana kolka qaraabada waa kala cararaysa وصدق الله إن يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته naagti وبنيه ilmihiisii ilmi hebel loo ahay oo magacooda kawaaku laba adaa lagugu abtirinayay limaada likuli imri'in minhum yawmaidin shaanu yugniyi kolka maalinkay dhibaatadaas jirto oo la yaaban yahay oo meel lagu gabada lahayn korbooyinka kugu haysta yuu ilaah kaa faydaya kolka aada qof mu'mina oo adduunka joogo dhibaataysan aada dhibaatadii ka qaadid dayn haddaad kulahayd oo cafidid dhibaataad ka fayd sidaas daraaddeed salafu saalixa lagu aragti maahan tarbiya islaamiya qabeen ninkaani abeenay ka dhargeen muxtaaj markay arkaan baahan albaabku issoo taago annaga waa ka nahaa albaabkaan xiranaa alaabtana waa ku urursanaa iyaga waa ku farxi jireen marxaban yaa raaxilati wuxuu u xisaabnaan jiray tagsi albaabkaaga yimid oo kule soo ful meesha hartaan ku geeyi waa ka fiican yahay maxaa jira wixii aada la laacda markaad riyaal siisid oo riyaalkiiba toban riyaala ama toddobaatan riyaala ama toddoba boqol oo riyaala ama wallahu yudaacifu lima yashaa labadiina malil manilmustafiid ma adigaa faa'iidaysay mase asagaa faa'iidaysay khiyaara siisay toddoba boqol oo riyaal uu ku noqday ama ka badan uu ku noqday maxaad fari lahayd adigoo deeqdiiyo wixii la bixin lahaana haysta waxaad wax siisana waayey waana imaan doonta waxaa iman doonta ninka intuu zakadiisii la wareegaysto inuu qof ka guddoomo waayo marka markuu adiga aad doonan lahayd yaa miskiin oo muxtaaj oo waxsi aad raadin lahayd albaabkuu ku yimid marxaban ya raaxilati kan wuxuu rabaa wax korkiisa wax saartuu rabaa qaala rasuulka wuxuu yihi man nafasa qofka fayda aan mu'min inaan qabiil iyo gows iyo degmo midna lagu qaydin iyo midab arag imaan baa lagu qayday ilaah inuu fududeeyaa la rabaa ka gada intaasaa kugu filan bar ka araya wixii kala yeelkiisa can mu'minin qof ilaah rumeeyo qofkii dhibaato ka fayda kurbatan hasoo keliya ka fayda kana mida min kuradi dunya adduunyada dhibaatooyinkeeda kamida nafasa allahu ilaah wuxuu ka fayda anuu xaggiisa kurbatan dhibaato kana mida min kule yawma alqiyaama qiyaamada maalinteeda shidooyinkeeda faqrada labaad waa ka daran tahay ti waman yasar qofka fudaydiya calaa mucsirin qof wax walba ay ku culus yihiin oo waxba u korkiisa u fudaydiya yasara allahu isna ilaahbaa baa u fudaydiya caleyhi korkiisa danihiisa fi dunyaa addunyadiiyo walaakhirati labada taysiirkan waxa wey faqiir hadday ku yeelatay waktigii la ballamayna waa la gaaray inuu dayntii ku guda waa u fudaadan wey dayntii inuu ku gudo waa u fududaan weyday adigii baa taysiir sameeyey labaad mid yeeshay labama ama waxaad yeeshay muddadii baad u dheeraysa waxaad tidhi sanadaan kuugu daray muddadii hore ka soo rafo waa nooc mea taysiir ka mida ah. ama waxaad tiri warbal wixii aan kugu lahaa nisaan ka cafiya niskii kale keen waa nooc mina taysiir ka kamida ah. kulligiisba haddaad xudaysana waa ka fiicanta وصدق الله إذ يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم فقير بعدو yahay maasna aad ku yeelatay laguna xiri maha laguna gadi maha jirkiisa lagoyn maha inaad sugtaa waajib bay kugu tahay laakiin waxaad ilahay inaad ku wareegsato aada xafidaa kasii khayr badan kana waa waajib waxay fuqahadu yidhaahdaan marar baa sunadu ka qiiban tahay waajibka ilaa saddex gooriyay ku sheegaan mar waa markaan faqiir baa dayn ku yeelatay daynkaagii baad ka weyday ilaa uu daynka gudi karo so wax ka helo inaad sugtaa waa kugu waajib inaad cafisaana waa ku sunna sunnahaasaa ka qiimi badan ayaddii baaba cadaysayba wain kaana cusra qof faqiira ah hadduu nooga ka daynka qaba fa nadiratun baa waajiba sugid ilaa goormaa la sugayaa ilaa maysara intuu ka hodmo qadarkii aad ku lahayd qof gudi kara uu ka noqdo yaad sugaysaa waa waajibtaas wa an tasadaquu inaad ku sadaqaysataan wacabidana khayrun lakum sugidiibay ka fiican kolkaa qur-aanka ilaala cadeeyay tan waa sunna tanna waa waajib sunnaha ka fiican waxaal taa lamida intaan salaada la aadaaminao waktiga gelin haddaad sii weysa qaadatood waktiga u diyaargaroodo waa sunno in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu lmutatahiriin laakiin marka waktigii galad aadaankii maqashay inaad weyse qaadataa waa waajib waajibkaa waxaa ka qiimi badan sunnadan hore salaada marka aad ka baxdid arrinta saddexaad waxa wey salaamta la isi salaamayo taxiya islaamiya inaad qofkaad la kulantay salaamu calaykum tiraahdood bilowdid waa sun calaykum usalaam dambase waa waajib oo qur-aanka midan amar buu ugu dhawaaqay wuxuu ilaah yihi waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha kolkaa radigiibaa waajiba bilaabidiina waa suno radigaa ka fiican radigaana waajiba bilaabida hore sunnaha ka fiican idan midaan taysiirka qofkan wax loo sahlo qofkaasay wax u sahlanaan waaye in waxaas u sahlanaan waaye loo fudaydiyo fiicnaanteeda arag waman ruuxa yasara fudaydiya calaa mucsirin mid ayra korkiis ka fudaydiyo muddada u dheereeyo maasta ka rida cafiya yasara allahu ilaah baa ufudaydiya caleyhi korkiisa fi dunya adduunyada gudaheeda hawluhu leeyaha loo fudaydiya waalaakhirati aakhira loo fudaydiyaa culayska aakhiro jira iyo midka adduunka ee labadaba loo fudaydinayaa waman satara musliman qof muslima oo intuufaad aragtay waxaa culamadu ku qaydeen midaan dawil hay-aad qof sharaf leh oo taqiya ah, oo akhyaara oo waa gaflatu saalixiin intuu il duufay waxuu samaynayo aad aragtay waa la asturaa kaasoo kale lama sheega limaada maxaan u kala qaadaynaa hadduu qofka ardaal yahay waa la sheega haddii akhyaar yahay lama sheegayo waxaan u yeelaynaa midkaan akhyaarta waa il dufayn mid waxaan caadaystay oo lafihiisa uga raalli ah oo waxa inuu sameeyo ogolmeen nafiga shaydaan baa qasbo udu tuuliyey ama midkaan ardaalka ah isagii baa badbaahinaya banaankan la taagan kuna faanaya marka midkaan ummaddaa laga qabanayo kan si hadduu maanta ku badbaado isagaan weligiis ba u waa la qariyaa kan aqiilu dawil hayati xasanaatihim qawlkii rasuulka dadka sarafta lagafafkay galaan ee marya laba ka dhaca astuura laakiin xadiidka musliman buu yidhi haddaad ogaato qof muslim xumayn uu sameeyey adiga u naseexeeya waani iyo caqli wax u sheeg laakin durba inaad beliska la jiigsato shardadu geysa hayeeli aye horta waani hadduu mutamarid noqdo ama mutajaahil bilfisqi nin cadaysa banaanka dhiganayo ama mutafaakhir nin ku faanayo hadduu noqdo dhibkiisa uu sii badan yahay ka qabo muslimka haddii kale waaliya u naseexeeya rasuulka wuxuu yihi man satara qof ka qariya musliman qof muslima ilduufay ceebuu ka yahay ku qariya satarahullah isna ilaah baa ceebihiisa qariya fi dunya adduunyada gudaheeda iyo walaakhira aakhira labadaba allah ceebtiisa qarinaya hadduu isagana ceebaha muslimiinta qariyo oo qofka inuu wuxuu sameeyey lagu abaalmariyo waa sheegay qur-aanka kariimka fi suurati alancaam sayajzihim wasfahum inahu xakiimun caliim kamaa tadiinu tudaar saad adiga u dhaqantaa lagula dhaqmaya dadka haddaad u dhaafiyaa subaantaana waa lagu dhaafaya waliyasfaxuu waliy waliy waliyakfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum hadday adiga addoommada dhaafto u dulqaad badan tahay adiga allah ku dhaafayo waman satara qofka qariya musliman qof muslimoo ceeb ka ogaaday qofka ceebtiisii qariya satarahullah ilaaha isna ceebtiisa qariya fi dunya addunyada ceebihiisa ilaah u qarinaya walaakhira aakhira gudaheed baa alla u qarinaya jumlada saddexaad waa tana min baabi tacaawun cala albiri wataqwa waxa samafala gacan in laisku siiyo la isgargaaro taasay diintuna fartay abaalgudkii lagu helaayayna xadiidkaana noo sheegay qur-aanku waana faray tacaawanu cala albiri wataqwa samafalka iyo alla kacabsiga gacan isku siiya markaasaa rasuulka ebaalgudkii sheego yidhi wallahu macbuudka xaqa fii cawni alcabdi addoonka gargaarkiisuu alle ku sugan yahay maa kaana alcabdu inta addoonka uu ku sugan yahay fii cawni akhiihi walaalkiisa muslimka gargaarkiisa intaad ninkaan wax la riixayso eed hawlihiisa mashquul ku tahay hawlahaagii allah kuugu jira kolkaa ma allah kaa xoog badan oo kaa aqoon badan oo dantiiyo maslaxada kaa yaqaan kolka si aad gargaarka eeba u heshid adigana xaajaadka muslimiinta gud xadiid kaloo yaab leh oo macnahan tilmaamay ya wuxuu leeyahay ilaah wuxuu leeyahay addoomo ina lilahi cibaadan ilaah addoomuu leeyahay ikhtasahum llahu biqadaa'i xawaaij lcibaad wuxuu ilaah hawshoodiiya ka dhigay dadaalkoodii inay danaha muslimiinta gudaan baaba rabbi ku hanuuniyey hawlahoodii ka dhigay awiya maalin bay ordayaan muxtaaj bay gacantahayaan muslim bay u gargaarayaan kii ay caafimaad la raadinayaan iyo kay cunto la raadinayaan iyo kay baabuur saarayaan ilaah baa hawsha u xil saaray oo ku hanuuniyey fahum laaminuuna yawma alqiyaama walaa yaftacuuna yawma yafdacu nnaas maalinta qiyaame layaabanye la argagaxayo iyagu inta argagaxaysaa kuma jiraan dhibaatada jirta qiyaamana kuwa ka nabadgelaya waa kuwa hawshoodu tahay danaha muslimiinta gudideeda wallahu ilah fii cawni alcabdi addoonka gargaarkiisa gudihiisuu ku sugan yahay maa kaana alcabdu intuu kan addoonkaha ku sugan yahay fii cawni akiihi walaalkiisa muslimka gargaarkiisa xernimadii waatana waman ruuxa salaka qaado dariiqan wado yaltamisu uu ku raadina fiihi dariiquu qaaday cilman cilmi xaqa sahala allahu ilaaha u fudaydiya lahu isaga bihi bisababihi wadada uu u qaaday cilmiga dariiqa dariiqan wada ila aljanati u dariiqa aluusahlaa kolkaa dariiqan la qaaday cilmiga loo qaaday kanugaana waa kii caawa cashirka aynu kusoo doonanay oo qof la arkaaba markuu adaanka iyo maqle ama masaajidkalaba kusoo tukaday tilaabaha uu soo qaaday esdersigan ugu yimid waa salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilmu intaas markuu kasii weyn yahay ood intaad soomaali kasoo xoreysatay jaamicaadka muslimka eed wax ka barata adoonhaysana waa kasii weynta kolkaa wadadii xarnimada laga tegi jiray markii kitaab lagu maqla meel hebel a kitaab lagu akriya ama sheekh dadka waxbaraa meeshaas jooga raadintii la raadin jiray asbaabta iyo wadadaas la qaadayo haddaba wadadaas la qaaday <coughs> loona qaaday si cilmi loo barto daraaddeed cilmigaana uu yahay cilmu shariica inaad makaaniga noqotood biraha barato maxmuma laakiin markaad cilmiga daaq iyo xayawaanaadka iyo daksiga iyo duwaaga iyo dameeraha cilmigooda baratid hasaadan aqoonin adiga korkaaga wixii waajib kugu aadan ogeyn waxa kaa xaaraam ana ogeyn ilaahay ku abuurtay wuxuu ku abuurtayna aadan ogeyn xiriirka adiga iyo bilcaantaada ka dhexeeya aadan aqoonin adiga ilmahaaga xaqaad isku leedihiin muslimiinta xaqay kugu leedahay waajibkii cayniga ahaa ee lafahaaga laga rabay hawiya maalinku kor fuulay danaad uga baxda laakin muhimsaata sida guryaha loo dhisaa taqaan intaasaa shamiita gasha intaasaa bir gasha arwaax intaasaa gasha nag laakiin waa xaaja sanawiya awal wa qabla kuli shay ilaahay ku abuurtay baro nabiga lagu soo diray baro kitaabkan lagu soo dejiyey baro axkaamu lhamsa maa yajibu wamaa yaxrumu wamaa yundamu wamaa yukrahu wamaa yajuuzu kala baro waxba mufti ha noqoni kutubna dad hawa akrinin balse say wax kugu hagaagaan arkaanta islaamka shahaadada baro iyo tawxiidka xaqullahi salaada baro sida loo tukado maxaa buriya zakada baro soomka baro xajka baro bal arkaanta islaamka samaynayso ee islaamka kusoo gashay ha noqoto mid cilmi ku dhisan in hidiya dhaqan noqon dadkaba waa tukada iska tuko waa la xajiyaa iska xajiya adigana makiya madiina soo arag waa la soomaayo soom yay noqonin ha noqoto cibaada rukni min arkaan alislaam waxa inaad taqaanid hawlihiisa ha noqoto qofka cilmiga la sheegaa cilmigaas qiimiga badan waman salaka qofka qaada dariiqan wado yaltamisu uu ku dalbayo fiihi dariiqa cilman aqoon sahala allahu ilaah waa u fudaydiyey lahu isaga bihi dariiqaa sababtiisa dariiqan wada ila ljana oo haddow ah, xagga loo sahlaa wadadii jannada miya mas haddaaba loo sahlay haddaaba loo sahlay maxaa yeelay meeshaan u tegay cilmigii ka soo bartay cilmigiina cilmu shareecuu noqday isna waa ku camal falay janna ma ku dhaxaayo kolka jidkaan aad cilmiga u qaaday jidkii jannada loo qaadaayo maxaa jira xagga markii la tago la dhinto wixii ka dambeeya waa janategida xaggaa shaqo ma laha kolkaa jidkii lagu janatagayo kee waayo waa midkaa naftiisa kolka cilmigaad a doonatay naftiisaaba jannadii naftiisaa lagu tagaya idaa ra-aytum khiyaada aljanati fartacuuha gurta markii la weydiiyeyna xilaqu dikri aw xilaqu lcilmi meesha wax lagu baranayo ayaaba beertii jannada la cunaya waana dhaxalkii nabiyaasha laga dhaxlay cilmigaan hadda ay sheegayno laakiin dhaliyaasha laga dhacay abuu hureyra suuqa ku faalay madiina almunawara bacda wafaati rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam markii rasuulku geeriyooday ka gadaan ayuu suuqa madiina faalal ku tegay wuxuu arkay dadkii oo saan isu korfulo buuqaayo ma iga gada iyo waa kaa gada iyo gembi iyo ku dar iyo ka dhac ugu yaabay sidii wax majaaniin oo kale kolkaasu yii wax yaraan idiin waa loo soo jeestay wuxuu yihi waa adinka meeshaan ku hardamaya dhexalkii nabiga maka kama maarano waa la qaybsanaya orda masaajidka taga lacag nabigaa la qaybsan meeshaan la mooday waa lasoo kala hor meeshii hadduu yimid waxaa loo yimid sideenaan oo kale dad un meelo fadhiyo qur-aan iyo xadiis baranayaa loo yimid inta haddii la ordo la dardari kuwaa la dardari kuwaa la dardari meesha baasiye adduun iyo mood iyo magax ma yaalin abu hureyra waa loo xanaaqay waa lagu sorday maxaa noo lugeysi nin weyna sheekhaad batahay maxaa noo tiri dhexalkii nabigaa la qaybsanaa ka gaara ma tagteen masaajidkii waad tagni maxaad aragteen dad fa fadhiyaan orino qur-aan iyo xadiis barna wax kale maan arkin dabaal aad tihiin uu yihi wax kale muu ka dhintay maba la socotiin miya maa suuba kabaybe isagoo cabuurkiisii nin yahuudi haysto xoogaa uu uga qaaday masagaa ilmaha oo dayn qabuuba dhintay dayntii abubakara bixiyey faras uu ku jihaadi jiray iyo hal seefa oo labadiiba cali qaaday iyo beer uu yahuud markii la jabiyey ka helay intaanaa jirta beertiina wuu waqbay wuxuu yihi wax la dhaclaa ma jiro nabiga lama dhaclo kolkaa wax kale muu ka tegay waayo maxaa meesha waa kaas dhacalkii nabiga ama doonto ama adaad kasta idinka le kolkaa jidka cilmiga iyo barashada loo qaadaa naftiisa oy niyada saalixata inaad ilaa cilmigan ku caabudo taas nafteeda ayaaba ariiq min dariiqi iljanati ah waana lagu soo dhawaaday kolka wama ijtamaca qawmun dad ma kulmaan fii baytin aqal gudihii min buyuutillahi masaajidow kole hadaad buyuutullahi maqasho aqalada ilaah loo aaneeyo aa masaajida aqal aqalada kamida dadkuma kulmaan markay kulmaanna maxay qabtaan yatluuna ay akriyaano kitaab allah ilaah kitaabkiisay akriyaano nilaaka jaamac intuu qaato yujuziya suba wuxuu ka gaaro inta la sugaa salaada sii akrina oo tilaawada yatluuna kitaab allah lafdigii wa sii macnihii waatan wayatadaarasuunahu ay kala akrisanayiin macnihii qur-aanka baynahum dhexdooda kaas ma dhacdo hadday dhacdo yaa rabbana maxaad ku tala gashay ilaa hadday taasi dhacdo oo intay masaajid isugu yimaadaan ay kitaabka ilaahay lafdan wa macnan akrinayaan nazalad waxaa degta calayhim korkooda asakiinatu deganaan xasal iyo iyo raxmad iyo qabow iyo macaan ayaa ku degaya wakashiyadhum waxaa daboosha alraxmatu naxariis eebaa gab isku siisa waxafadhum waxaa intay maxabada ka dadatay isku wareejisa almalaaika malaaigtii ay isku wareejinaysa ilan malaaigta waxay raadinaysay oo hawsha loo soo dirayahay inay helaan ummad mu'miniina oo ilaahay kitaabkiisii lafdan oo macdan baranaysa kolka dantoodii adigoo baadi intay kaa maqnayd wareejinahay baadidii helay saad u farxda u aragtay ood baadi agteeda isu taagto iyagana waysagtaagaayaan weliba waxalay kuwa kusoo horeeya goobta yaa kuwii kale u yeeraya halumu ilaa muraadikum ay leeyihin waxaad raadinayseen waa kana kaalaya dad muslimiin oo ilaah kitaabkiisii laflow macnan bayanaya aan idin hayna sidaas markay malaa'igtii tahay ilaah wuxuu yihi subxaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wadakarahum ullahu allah sheegoo faaliya wuxuu ku sheegaa qoladii kitaabka alla baranaysay fii man dad dhexdood cindahu agtiisa malaa'igtii wey oo iyada daaco loo abuuray on gaf lahayn dhibaato kalena lahayn oo malaa'igtii cindallaahi ay joogto yuu ilaahay leeyahay malaa'ikasi haddaad moodeen inaad keligiin fiicad tihiin ood icaabudiin arka addoomahaygii bani aadamka basharka soo kuwaas masaaidkaygii isugu yimid ee kitaabkaygii akrina ee isu akrina soomaa kolka iyagiina waa la tashjiiciyey malaa'igtiina xoogaa waa la burus celiyey kolka in ay dhulka joogaan addoomo baariyaala ah oo rabbigood rumeeyo raacay rabbi meeshaasuu ku faallinaya kolka adiga sheeg sheegmad ilaha iyo sheeg sheegnadu adiga alle ku sheegay laba isguda ma yihiin maya kadalika adiga meeshaad alle ku sheegaysay dhulkaad joogtay addooma saalixiinaad dhex joogtay laakiin ilaa meeshuu ku sheegaya waa maxay fawqa alcarshi buu ku sheegayaa wa bayna malaa'ikatihi buu ku sheegaya man dakaranii fii nafsihi qofka hoos naftiisa igu xusa dakartuhu fii nafsi anigana hoos baan uxusaa waman dakaranii fii malaa-in qofka koox dhexdeed igu xusa oo aniga kitaabkii ala lafdan wamacnan la baranayay wama ijtamaca qawmun dad ma kulmaan fii beytin aqal gudihii min buyuutillah ilaah aqaladii kamida yatluuna ay akrinayaan kitaab allah ilaah kitaabkii bay akrinayaan lafdigii wayaan di tilaawada oo yatadaarasuunahu fasirka iyo macnihii yatadaarasuunahu waa kala akrisanayaan macnihii baynahum dhexdooda ama lafdigii qur-aanka ay isu sheegayaan ninbaa muqri ah oo qur-aanka aada u yaqaan sida imaamka naga oo kale sheekh maxamed kolka kii baa laga baranaya waa tadaarus tajwiidkii axkaamtii baa la baranaya lafdigii baa la baranaya macnihii baa la baranaya ila taasi hadday dhacdo dadkaasi kulmaan nazalad waxaa ku degta caleyhim korkooda asakiinatu xasil iyo deganaan wakashiyadu waxaa daboosha alraxmatu naxariis eebe waxafadum waxaa koobta almalaaikatu malaaig wadakarahum ullahu rabbi wuxuu ku dhex faalfaaliyaa fi man malaaig gudaheed cindahu agtiisa joogtay cinda allahi malaaig baa joogta waman bata qofku dib u dhiga bihi isaga amaluhu amalkiisii baa dib u dhigay oo camal fiican buu la iman waayey lam yusri ma dadajiyo bihi isaga nasabu abtirkiisa abtir meeluu ku geyna mala abtir meeluu ku geyna mala ibnu wardi wuxuu raximahullah laa taqul aslii wafaslii abada inamaa asulfata ma qad xasan haddaad tidhahda qawsaan kasoo jeeda cid fiican shahaadooday sheekh waay waxaas haddaad tidhaahi waxaas meel iska dhig laa taqul asli wafasli ama ilma fi fiican oo awliye aan dhalay waxaad dhashay wixii ku dhalay dan uga bax laa taqul asli wafasli abadan weligaa ha dhihin inamaa aslulfataa wiil waxaa wasala wixii isagu sameeyey ma qad xasan isaga wuxuu xasiliye isbartay baa sharaf kuwa kolkaad waman badaa qofku dib u dhigo bihi isaga amalugu camalkiisa lam yusrix mada dejiya bihi isaga nasabu abtirkiisa riwaahu muslimun imaam muslim baa xadiidka wariyay bi hada lafdi cibaarada aynu sheegna uu ku wariyey alxadiidu asaabicu wathalaathuun xadiidka toddoba iyo soddonaad yaa buu leeyahay raawigiisu waa cabdullaahi ibni cabbaas xadiidku waa xadiidu lqudsi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ruwaaduu ku jira isaga alla ka wariyey waa xadiid qudsi ah xadiidka yaa buu leeyahy shiika imaamu nawowi raximahullah ayaa sharxay sharxiisaa kaafi ah wixii aynu ku sharxi lahay imaamu nawowi waaba qoray axaadiista hore aad ubuusan sharxi jirin laakin kan wuu sharxay wuxuu la yaabay nicmada iyo barwaaqada xadiidka ku sugan markaasuu sharxay alxadiidu saabicu xadiidka toddoba iyo wa halaathuun soddonaad can ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas xaggii baa laga wariyey radia allahu rabi raalli ha noqdo canhuma cabdullaahi iyo cabaas baraan allaha ka noqday can rasuulillah alla rasuulkii xaggii buu ka wariyey sala allahu naxaris allaha badiya calayhi rasuulka dushiisiiya wa aalihi inta rumayseen raacday wasalama nabadgelya allaha ku badiya fiima xadiis gudihii uu yarwihi suubanuhuna wariyey can rabbihi rabbigiis xaggii uu ka wariyey tabaaraka rabbi kor ahaa rabbi tacaala rabbi tabaaraka ceeblah oo nasahna wa tacaala kor ahaaye qaala rabbi wuxuu yihi ama rasuulka wuxuu yihi in allaha ebe kataba wuxuu dhigay alxasanaati waxa wanaagee dadku samaynayo iyo wasayi-aati waa xunbuu labadaba qoray sidee u qoray waxa weeye masalatu lqada waalqadar qofkan addoonkaa xun iyo san intuu adduunka ku nool yahay wuxuu galabsanaa waa la qoray waa qoray haddaynu xadiiskii kusoo marnay hore oo uu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam in allaha yajmac axadakum khalqahu في batni ummihi yuu ku kulmiya arbaciina nudfatan wa arbaciina calaqatan wakada akhiiran kolkii nafta lagu afmaragay waxaa la faraa bikatbi camalihi xuniya saba wuxuu samayna kolka sayi-aadkii waa qoran yihiin oo awalan waxay ku qoran yihiin addoonka wuxuu imaana waa xukuman yihiin oo waa qoran yihiin ka gadaal markuu la baashiro isla yimaadna waa qoran uma markuu qoray ka gadaanu bayana eeba caddeeyey daalika sayi-aadkii xasanadii waa uu kala caddeeyey waataynu yidhi kalimatulxasana waa magac caama muxuuna wada keenayaa wa alla wixii rabbi raalli ka yahi dhan sayi-ana wixii rabbi uusan raalli ka oo dhan kolka shar iyo khayr bay lamid yihiin ismi iyo macsi ay lamid yihiin kolka xasano iyo khayr iyo biri way isku wada mid ismi iyo macsiyo sayi-o sharna way isku mid midbaarkaaba magacaamimayo uma ka gadaal buu bayanayay bacdeeyey dalik xasanadii iyo sayaadii waa uu caddeeyey sida ilaah u cadeeya faman ruuxa hama damca bixasanatin bificli xasana wax wanaaga inuu sameeyo qofka niyada ka damca oo falam yacmalha aan samayn xasanadii huruuf iyo dan iyo halmaan waxbaa ka reebay isaguse waa uu damcay katabaha allahu xasanadii u damceesan samayn ilaah wuxuu u dhiga cindahu alla agti xasanatan kaamilatan ma samayno gawaanimid limaada waxaa loo samaynayaa waxa weeye qofkaan maadaama uu waxaan liyooday hamiga soo camalol qalbi maa nafdis camal camal waayo niyadan markuu qalbiga ka gooyay markaas nafteedaba inuu sameeyo niyadii nafteeda ayaa camala qalbigaana sameeyey rasuulka markuu niyada qiimigeeda nabarayeyna inama alacmaalu biniyaad buu yiri oo wixii niyo la sameeyaaba qiimi male idan niyadu wax sahlan ma kolkaa markuu niyooday asuusan samaynin maxaa loo qoray xasana kaamila aan waxba ka maqnay buuxda kolkaa xasana kaamilaa lagu yihi mudaacafadeedii waasiileed ee wain hama haddii addoonkii uu damco bihaa xasanadii inuu sameeyo facamilahaa waanuu sameeyey intuu wayse qaatuu tuka jiri haddana waa soo tukaday katabaha allahu ilaah wuxuu xasanadii u dhigaa cindahu eeba agtiisa xasanatan kaamilatan ma ah cashra xasanaati toban ilaa sabci mi-ati dicfin toddoba boqol oo goor ala laablaaba sii dhaafi ilaa adcaafin kasiira laablaabya tiro badan wallahu yudaacifu liman yasha yaa loosii laablaabaya markaas waa goorma waa markuu xasanadii damcay sameeyeyna sayi-adii kolka wain addoonka hadduu damo bisayi bificli sayi-a xumaan inuu sameeyo asii falam yacmalha uusan camal falin katabaha allahu ilaah wuxuu dhiga cindahu agtiisa xasanatan kaamilatan kan ma sugaysa inuu waxun sameeyu damcay mana samayn xasana kaamila loo qoray limaada waxa waaye awalna xasanadii koowaad maxaa loo qoray inuu damcay uusan samayna xasana loo qoray oo tanna kolka sayaadii waa damcay mase samaynin ma loo qoray meeshaan isbedel weynaa ku jira isbedelka ku jira waxa waaye xasanadii horees niyooday eesan samaynin niyadii samaynta uu niyooday weligiis waa qaba ma bedelmin laakiin markuu sayaadi inuu sameeyo damcay waa la qori lahaa muxuu ku badbaaday ka tegideedii maxay noqotay ka tegiddaa hawl labaad noqotay niyadii hore waa isbedeshay haddayna isbedelin waa ku dhoobaysama gacmiya lagu hulogeli laha inay niyadii isbeshay daraaddeed ayuu inuu dhaafo niyooday niyadaas labaadaa tii hore duqaysay idan ka tegidaan uu ka tegay iyo niyadii uu uga tegay labadan daraaddeed cinda allahi xasana kaamila loo dhig wain hama hadduu addoonka damco biha sayi inuu sameeyo oo facamilaha uu sameeyo katabaha allahu ilaah wuxuu u dhigayaa sayi-adii uu sameeyey sayi-atan waaxidatan midaan fadlullaahi sooma ilaan kuwii hore asra iyo laab mudaacafaa laga dhigay tan ma la laablaabin tan waa fadlullaahi yutihi bidaqlahu inaan sayi-adii la laablaabin xasanadiina la laablaabo waa ilaa fadligiisa uu addoomihiisa ku galladaysayo xadiis aada yaab u lew waana xadiisun qudsi qaala nabiga wuxuu yihi in allaha ila kataba wuxuu dhigay alxasanaati wanaagyaalka wasayi-aati xumaanyaalka waa uu qoray waana uu qadaray uma ka gadaaluuse bayana ala cadeeyey dalika xasanadii iyo sayi-adii oo faman hama qof ka damca bixasanatin wanaag inuu sameeyo oo falam yacmalha aan xasanadii samayn katabaha waxaa dhiga xasanadii allahu ebe cindahu agtiisa xasanatan wanaag kaamilatan dhamaystiran wainama adoonka hadduu damco bihaa xasanadii oo facamilaha uu sameeyo katabaha xasanadii la sameeyey waxaa dhiga allahu ebe cindahu agtiisa xasanaatin wanaagyaal toban ilaa sabci mi-ati dicfin toddoba boqol oo laablaab ilaa adcaafin kasiira laablaabyo kasii badan wa in hama addoonka hadduu damo bisayi-atin bificli sayi-a xumaan inuu sameeyo oo falam yacmala uusan samaynin katabaha sayi-adii laga tegay allahu eebaa dhiga cindahu agtiisa xasanatan ajri kaamilatan dhamaystiran wain hama addoonka hadduu damo bihaa sayi-adii inuu sameeyo oo facamilaha uu ku batalaqsado katabaha allahu ilaah waa dhigaa sayi la sameeyey sayi'atan waaxida mid keliya taa la dhigahaya labama riwaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu wa muslim fii saxiixayhima labada jaamici gudahood bay ku wariyeen bi hadihi alcuruf san aan idinku soo wareejiyey imaamu nawowi wuxuu yihi fandur bal dhawr yaa akhi walaalkayga muslimka ow wafaqana allah annaga allaha nagu toosiyo iyo wa iyaaka adiga addoonka walaalkana ilaa cadiimi ludfi illahi tacaala ilaahay naxariistiisa weynigeeda bal fiiri wata'amal waxaad dhuuxdaa haadihi lalfaad cibaaraduu ilaah yidhi oo ku hadlay wa qawluhu rabbi qawlkiisa cindahu rasuulka uu yihi cinda allah ishaaratun wey kolka cindahu la yihi ilaa lictinaa ilaa midaan sigala cindahu ma wadate intii xasanadayda la qorayaa cindahu wadaas wain hama biha facamilaha sayadi katabaha allahu kolka markii xasanada cindahu yaa la jirtay tana ma la jirto kolka kalimatu cindahu dhalan ishaaratun tilmaan wey ila alictinaa qasadka iyo dadaalka eebe uu bihaa bilxasanati u qasday iyo xasanadiina cindahu lagu daray siyaadii cindahu laguma darin haddana kolkaasaa kaamilatan sayatan kaamilatan lama dhihin sayatan waaxidatan waa la yareeyey xasanadiina kaamila waa la buuxiyey wa qawluhu rasuulka qawlkiisa uu kaamilatan yirina litaakiidi adkayn xasanadii addoonka loo qora ayaa la inoo adkeeyey wa shidati lictinaa'i qasab daraashadii bidaa xasanada loo qasbay wa qaala wuxuu ilaah yidhi fi sayiha sayi-adii hama bihaa addoonka uu damcay uma tarakaha uu ka tegayna katabaha ilaah waa u dhigaa allahu cindahu xasanatan kaamilatan faakadaha iyadoo sayi-a la damco laga tegay ayuu bikaamilatan ku adkeeyey wain camilaha addoonka hadduu sayi-adii sameeyo kataba allahu sayi-atan waaxidatan kaamilatan lama dhihin sayi-adii walaa cindahuna lama dhihin haakada ilaah waa adkeeyey nabiga taqliilahaa yaraynteeda biwaaxidatan walam yuakidhaa bikaamilatan falilah alla keligii baale alxamdu mahad iyo walminatu galad subxaana ilaah ceeb la-aan badana laa nuxsii koobi mayno sanaa an amaan calayhi cala eeba weyne korkii la amaano wabillahi ilaa qabidi ayaa tawfiiqu waafaqid ahaatay runta la waafaqo alla ay dartii ku hataw alxadiidu thaaminu wathalaathuun xadiidkii sideed iyo soddonaad raawigiisa waa abu hurayra xadiidkuna waa qudsi waxaad arki doontaan dadka ilaa rumeeyee raacee rabbi ku xiran allaadkii qiimiga ay kala yihiin kolkaa macaasi gaban oo kooban baa rabbi yihi waa ka dagaalamahay maxay tahay macaasida midii waa tan waa mucaadaatu awliyaa-illah qof mu'min oo taqi oo rabbi ku xiran haddaad nacdood adiga la colowdo talabaadna waa ribada ribada fii suurati albaqara inuu kusoo marnay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuuli ribada haddaad banaanka ka mari weydaan dagaal ay hogaaminayaan aliya rasuulku talagala marka haddaad aliya rasuul iska dhicin kartaana idinka haddaydaan iska dhicin karin siba banaanka ka mara laayada lana asxaabta laayada lana tabar ma hayno ilaa xarbillaahi wa xarbi rasuulihi banaanka geeta ka mara ta labaadna waa ta man cadaa lii weliyan faqad aadantuhu bilxarbi wa xadiis qudsi ah qawlkii eeba wey qof weli ah qofka la colooba dagaal baan ku qaadayaa kadib waxaa taabasho u baahan laba shay midii waa welinimadu waa maxay ta labaadna waxa weeye colaadan uu rabbi ka dagaalamayo waa noocee awalan weli waa taqaanaa horena loogu soo sheegay ku daahi mayno oo ilaah baa markuu awliyada sheegay ala ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaah lagu u sheegay aladina aamanuu wa kaanuu alimaanu wataqwa labadana wilaayatullah ilaa qofka u dhawaaday ee ilaahna uu tawaliye maamulay isna alla ka weliyasay waa qofka iimaan saxiixa iyo camal saalixa la yimaada kolka intay wilaayadiisu dhan tahay magac ma leeyahay midab ma leeyahay maya alimaanu wataqwa baa laga rabaa amaa wilaayadiisu intay dhan tahay allah yaqaan anaga ma naqaana looma dirin shaqadeennana maaha laakiin hadda inuu qofka ku aragna iimaan suuban iyo camal saalixa inuu weliyullaahi yahay baynu ictiqaadinaynaa waa dhaqaalaynaynaa waa dhawraynaa caabudi mayno caradiisi iyo candhuubtiisana cuni mayne waxa weeye wax dhibaataana u yeelan mayno waxaan ku dhaqaalayn karnana waa ku dhaqaalaynayn mana aha kolkii la dhintoon baa kadib weli la noqda inta la nool yahay weli lamaa maya alimaanu wataqwa taas waa wilaayadii ta labaad xolaadii colaada laba nooc wey tan xadiidka aynu ka qaadanayna man caada lii waliyan kalimatu li waxayna tusinaysaa colaadan eeba ka dagaalamaya inay tahay mid muuminka lagula colloobay alla dartii taas waad garan kartaa maxay taa ka dhowrsanta oo ka duwan tahay oo hadday laba muumin dagaalamaana oy dana kale ka dhexeeya waxa lagu dagaalamaya alla dartii ma beer bay ku dagaalamayaan xiidnimo ay ku dagaalamayaan shirkay ku dagaalamayaan wax ka dhexeeya ku dagaalamayaan cumar iyo abubakar baaba murmoon laga weli oo ka weyn jirin ayaa murmay cali iyo cabbaas baa murmay kolka haddii uu yahay colaada iyo dagaalka labada weli ka dhexeeya daladun hadduu yahay ilahay waxaasi dan ka mari tu ilaah ka dagaalamaya taas ma nii baana tusisay waxa weeye qofkan weligaa ee al alimaanu wataqwa laga helay kan la dagaalamay alimaanu wataqwa buu kula dagaalamaya asnaanta tafsiru baana waaba iska tallaaba in la iskula dagaalamayo diinta iyo xijaabka iyo wixii alle ku saabsanaa isagoon qofkaan lahayn amba waxbuu dilay waxbuu aayay waxbuu dhacay aan dembi kale loo sheegaynin in lagula dagaalamo arrimahaas kolka midda alla uu ka dagaalamayo waa inay tahay colaad lagu qaaday weliga liajlillaahina loogu qaado waxa loola dagaalamayo alla darti wey wailaa murankii laba mu'min ka dhacaba ilaah baa ka dhex dagaalamaya ma haddii muranka labada mumin ka dhexeeya xuquuq iyo dana isaga jira ay yihiin maclish taas dhimale caadin kolkaa weligiina waa ka waxa alla uu ka dagaalamayana waa ka alxadiidu thaaminu wathalaathu xadiidka sideed iyo soddona an abi hurayra xaggii baa laga wariyey radia allahu canhu ilah raalli abu hurayra ka noqdo qaal abu hurayra yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ala rasuulkii wuxuu yihi min allahi ilah tacaala korahaya qaala eba wuxuu yihi man cadaa qofka la dagaalama li liajli aniga dartay weliyan ula dagaalamo alla dartii baa loola dagaalamo salaada iyo daacada iyo qur aanki iyo diinta iyo cibaadadii baa lagu dilaya ha markaas colaada lala dagaalamay waa liajlillah laakin bar baa naga dhexaysa bar baa naga dhexaysa xiidnimaa naga dhexaysa xoolaa isugu keen jira xisaaba isaga keen daafsan san haddaynu ku dagaalano labadeena taas ilaah ma taabanaysa lii baa ina faa'idaysay macana faqad aadamtu waxaan baan allah ogeysiiyey bilxarbi dagaal daani muxaaribun lahu kolkaasaa tafsiir leerna la siiyo weygina lagu baraayo wuxuu ilaahay yihi subxaana ila cabdilka waa qudsi wamaa taqaraba ma dhawaado ilaya aniga allah cabdiye addoonkayga bishayin iguma dhawaado axaba looga jacayl badan yahay ilaya agtayda mimaa kii gudashadii iftaraltuhu aan ku waajibiyey aleyhi addoonka korkiisa waxaa lagu baray welinimo maxaa lagu noqdaa addaa ul waajibaa lagu noqdaa wixii ilaah kugu farad yeelay gudashadoo aad lagu noqdaa weli waana kan xadiidkii daliilkeedii waaka ooda ilaah ka qaaday wamaa taqaraba ma dhawaado ilaya aniga allah cabdiya addoonkayga bishayin iguma dhawaado axaba loo jacayl badan yahay ilaya aniga mima kii gudashadii iftarabtu an aniga allah ku farad yeelay calayhi korkiisa addoonka hadduu guto wixii lagu farad yeelay lagu waajibiyey salaada iyo soomka iyo xajkii nafaqadii ahalkiisa iyo alamru bilmacruuf intuu geli karay hadduu addoonka guto ilaa wuxuu ugu dhawaada taa ka horeeya lama faradka markuu la yimaado hadduu sunihii ku darana yaabay sii waxaad garatay sunnuhu wuxuu imaanaya kolkii farad la guto haddii aadanba faradkii gudanin waxaad la timid sunno lagu magacaabi maayo kalimatu naafila waa ziyaada goor buu magaca imaanaya wixii furuudahabaad gudatay markaasay naafilo imanaysa adoon farad gudanin waxaad la timaaday naafila lagu magacaabi maayo kolkaasaa rabbi yihi subxaana walaa yazaalu kama zuulo cabdi addoonkayga yataqarabu inuu dhawaanayo ilaya aniga eba binawaafili biadaai nawaafili nawaafisha gudashadeeda kama zuulo inuu addoonkayga iigu dhawaanayo xataa uxibahu ilaa addoonkii aan ka jeclaado marka waad garatay wixii awliye lagu noqdo ama alle loogu dhawaado wuxuu noqday awalan faradkoo la guto thaniyan sunahoo lagu daro kolkaa waa taa welinimadi walaa yazaalu cabdi addoonkayga kama zuulo yataqarabu inuu dhawaanayo ilaya aniga allah binawaafil biadaa'i nawaafii sunayaal ama ziyaada gudashadeed xataa uxibahu ilaa addoonkii aan ka jeclaado kolkaasaa rabbi yihi subxaana fa idaa axbabtuhu haddaan addoonka jeclaado kuntu anigii alla ahaabaan baan noqonaya samcahu maqalkiisa aladi maqalka yasmacu wax ku maqlo bisi maqalka wa basarahu aragiisa yaan noqonaya aladi araga yubsiru wax ku arka bihi araga wayadahu gacantiisaa noqonaya alatii gacanta yabdishu wax ku qabto bihaa gacanta warijlahu lugtisaa noqonaya alatii lugta yamshii ku socdo bihaa lugta wala in saalani hadduu itugo la uctiyanahu wuxuu iga tugay waa siinaya wala in istacaadani hadduu imagan galo la bursanayana la uciidanahu waa magan gelina yaa tura siduu ilaah ku noqonayo ninkan weligee sunniya faralba gutay inuu jeclaado garanay laakiin ilaah baa yidhi maqalkiisi iyo araggiisi iyo gacantiisi lugtiaa noqonaya maa macnaa haadaa macnaha wacaw kolkaan aniga jeclaado isagana anigu ijeclaanaya ma horuuba ii jeclaa markuu wixii aan ku farad yeelayna gutay wixii sunnaana ku daray horuuba ii jeclaa kolkaa markii jacaylka anigi isaga uuna dhex maro ma ogolaa inuu maqlo waxaan alla ku saabsanayn ma ogola inuu arko waxaan alla ku saabsanayn ma ogola inuu u socdo waxaan alla ku saabsanayn kolkaa maqalkiisii aragiisii awoodiisiiba allay ku xiran yihiin wax kalaba ma rabo markaasa ilaah maqalkiisa iyo aragiisi iyo gacantiisiiba ilaaliyey waxaan alla raalli ka ahayna ki ilaaliyey wixii alla rabayna ku ilaaliyey kolkaa ma maqlo waxaan alla ahay ma ma arko waxaan alla ahay uma socdo waxaan alla ahay kolkaa hawshiisoodan maxay noqotay ilaah darti min ajlillah wuxuu samaynayo meeshuu aadayo wuxuu dhowraayo alla dartii bay noqotay waa kaa tafsiirkii faidaa axbabtu haddaan jeclaado kuntu waxaan noqdaa samcahu maqalkiisa alladii maqalku yasmacu wax ku maqlo bihi maqalka wabasarahu aragiisa alladii aragaw yubsiru bihi wax ku arko wayadahu gacantiisa allatii gacantaw yabdishu wax ku qabto bihaa gacanta warijlahu lugtiisa allatii lugta oo yamshii ku socdo bihaa lugta baan noqonaya waxaan raalli ka ahayn u socon maayo waxaan raalli ka ahayn gacantiisa ku taaban maayo waxaan aniga allaha raalli ka ahayn bishiisa ku arki maayo waxaan raalli ka ahayn inuu dhegaysaa ma ogola kolka heerkuu gaaray arag wala in saalani hadduu wax iweydiiyo wuxuu rabo waxaa ku saabsanaade la ucdiyanahu wixii u iweydiiya waa siinaya wala in istacaadani hadduu imagan galo oo wuxuu ka baqaya iga maangalana law ciidanahu waa magan gelinaya rawaahu lbukhaariyu ayaa wariyo alxadiidu taasicu wa halaatun xadiidka sagaal iyo soddonaad raawigiisa cabdullahi ibnu cabbaasun macnuhu ku saabsan yahayna raxmatullaahi calaa haadihi lumma naxariista uu ilaah u naxariistay addoomadatan oo la yihi saddexda addoommadii loo dhaafay gaf wixii uga yimaada addoommada waa loo dhaafay halmaan wixii uga yimaadana waa loo dhaafay waxaa lagu qasbo awood ka xoog badan ay ku yidhaahdaan waa laga yaaba inay isku darmaan khata iyo nisyaan khata iyo nisyaanka laba waxay isaga dan yihiin ma isku masderna maa isku meel kama yimaadaan khata jawaaixil xibnuhu ka imaanaya ama nisyaan min alqalbi buu ka imaanaya kolka wixii yidhi haddii salaadii casarba ay kula noqoto inaa tukatay oo lagu ilowsiyo qalbigaagi alla ka tire nisyaan ama khata waxa jawaaixda laga sameeyo kolka alkhata'u min aljawaarix wanisyaanu min alqalb misaal inaad dhab u garata haddaad doonaysid qof baa hortaada taagan waxaa la yidhahdaa magaciisa cali in cali la yidhahdo waad ogta adigoo cumar u yiri baad aragtay magaceetaas waa khata maxaa jira in cali la yidhahdana waad ogay cumarna carabkaa kaa boobay adigii baaba isaxayo durbale maya cali baan u danleeya laakin haddaad in cay la yidhahdo ilowdood in cumar la yihahdo moodaysana halmaam in cali la yidhahdaba waad ilowday maskaxda imaanka kuma haysid waxay kugu muuqatay cumar in la yihaa markaasaa tiri waryaa cumaro maxay noqotay taa nisyaan masdarkii muxuu noqday nisyaan min alqalbi waalkhata min aljawaarix waxaadna ku garanaysa xadiidkii rasuulka addoonkii safray ee duur marayay ee neef gaadihida watay ee baad iyo biyo wuxuu ku noolaan lahaa neefkaas korkiisa ku watay ee markuu meel dhaxa jooga neefkii ka baxsaday hadduu neefkii buriyoos raadiyeyna gaari waayey neef kolkuu neefkii iyo wixii gaari waayey banaan cidla-ana joogo oon u yimid daal u yimid gaajo u timid waxbana male meeshu wax jooga male wuxuu ku talagalay waa istoosiyey reer akrin kolkaa wuxuu daydayday geed fiican oo hoos loosku nafbaxo kolkaasuu geed hoostiis iska saaday isagoo aakhara ku talagalay iyo nafbax adduuna ka quustay hadhowba neefkoo ilaah soo sooceyaa soo kor joogsaday indhaha hadduu biriras ka siiyey yuu arkay neefkii baadka iyo biyihii wada wax ka dhacay wax ka daatay male oo kor taagan baaw intuu yiri oo sogaanka ku dhegay yuu allahuma anta cabdii waana rabbuka muxuu rabay inuu yihaah allahuma anta rabbii wa cabduka ilaahu rabbigaygiibaata waa ii ixsaan fashay ana adoonkaagii akhطa'a min shidati اlfarx rasuulkii baa yii farxii baa ka batay khata waa kas wuu og yahay isaga inuu addoon yahay allana rabbi yahay kolka khata'a waa jawaarixda carabka iyo addimuhu ka yimaadaa nishaankana qalbigu ka yimaadaa kolka wixii khata iyo gaf loo sameeyo iyo wixii halmaan loo sameeyo iyo wixii laysku dirqiyo saddexdaas mucaatabadeedii iyo dagaalkeedii ilaah waa naga looma haysta maxaa jira gafla gala gaalnima ugu weyn waataan iri xamaar ibni yaasir qisadiisii kolka la yidhi haddaadan gaaloobin waa ku dilaynaa oo iska gaaloobay oo nabiga u sheegay kayfa wajata qalbakuu weydiiyey mudmainun biliimaan fain cadu facud calayka aayadda sidii bay ku timid ilaa man ukriha wa qalbuhu mudmainu biliimaan idan haddii iimaankii iyo gaalnimadii wax lagu dhaqaaqo u weynaa haddii laysqasba la cafiyey famaa duunahu wixii gaalnimo ka yar ee lagugu qasbo axfaa wa awla lagu qabsan maayo alxadiidu taasicu wa halaatun xadiidka sagaal iyo soddonaad can ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas xaggii baa laga wariyay radiya allahu rabiraali ha noqdo canhuma cabdullahi iyo cabaas labadaba ana rasuul rasuulallah ala rasuulkiisa sala allahu alay sala badi aleyhi rasuulka kori wa aalihi inta rumaysay raacday wasalama nabadgelya allah ku badiy qaala rasuulka wuxuu yihi waa maxaa sheeganaya kalimatu sufli wey min allahi macbuudka xaqaa tajaawaza dhaafiyey lii aniga muxameda can ummati ummadayda xaggeeda wuxuu ii dhaafay alle oo aan la weydiinay alkhata'a gaf wixii uga yimaada addoomaha wanisyaan waxay iloobaan wamastukrihu addoomadii wixii la dirqiyo caleyh korkiisa lagu dirqiyo awood kaa weyn baa ku heshay naftaadii bay meeshii joogsatay waa lagu dirqiyey calaamaatulkhiyar allah ku ogo kula xisaabtamaayo calaamatul ikhtiyaar yayan kaa muuqanino waxaad iska rabtaa yaa lagu yiri war ma iga daysaan adigoolana waa ku batlaqsatay su-aalla kuma kunama xisaabtama waxaan waxaa rabaa inaan raalli ka ahayn qalbiga qaala midna ee lagu qasbaa la doonaya fii suurati albaqaaya lagu soo marnay rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhdana saxiix muslim waxaa ku taalla mar alla markii jumla jumlaadkaas kamida ah, ummada tiraahaba in rabbi lahaa qad facaltu qad facaltu qad facaltu waa idin yeelay in allaha ilah tajaawaza waa uu dhaafay lii aniga rasuulka wuxuu ii dhaafay can ummati ummadayda xaggeeda wuxuu ii dhaafay oo adduunka mucaatabo male ganaax iyo maxkamo iyo ciqaab male qorid ay malaa'igii qortoo layska abaalmariyo male aakhiro laysku xisaabaa male saddexdaan ilaaha addoomaha u dhaafay in allaha ilah tajaawaza waa uu dhaafay ilah li aniga rasuulka can ummati ummadayda xaggeeda wuxuu alla ii dhaafay alkhataa gafka wanisyaana halmaanka iyo wamaakii ustukrihu ummadda lagu qasbay caleyhi korkiisa xadiidun xadiid xasanun wanaagsan wey riwaahu xadiidkan waxaa wariyey ibnu maaja walbayhaqiyu baa wariyey wagayruhuma culimo kalena waa wariyeen wallahu aclam